waa kuwa hadda meelaha la taagan ilaahay toos ha loo caabudo ya tawasulka iyo istiqaasada nebi maxamed bay ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam ambiyadii oo dhan bay ka sugnaatay bismi illaahi walxamdu lilaahi uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wmaa kuna linahtadiya lowla an hadaana allah alxamdu lilah faatir asamaawaati walard jaacil اmalaaئikati rusula uli ajnixati mafna wahulaaa warubac yaziidu fi lkhalqi maa yashaa laa ilaaha ila huwa subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun ilaahay idinkii kelimadeenna galabta oo khamiis ah waxaan rabaa inaan kaga hadlo hal ilwasiilatu kufrun wasiiladu ligayri illaahi la sameeyaay ma kufri iyo shirkiba mise waa mustaxab wasiila luqo ahaan waa dhawaasho amase ducaysi haddii cidaan alla ahayn la siiyay maxay noqonaysaa jawaabtaas waxaa bixinaya cumar bn khadaab radi allaahu canh wuxuu yidhi xadiidkii bukhaari ku sugnaa allaahumma kunnaa natawasalu ilayka binabiyik ilaah waxaanu kugu tawasuli jirnay nebigaaga ee markuuna dha markuu noolaa u nala joogay walaan natawasalu ilayka bicammi nebiyika maanta waxaanu kugu tawasulaynaa nebigaaga adeerkii sanadkii la odhan jiray caamu ramaada ee la tukanaya waa sanadkii abaarta weyni dhacday waxaa la tukanayay salaada loo yaqaan salaatu listisqaa wuxuu amray nebiga adeerkii inuu istaago oo u duceeyo waa cabaas ibnu cabdilmualib wasiila muxuu ku fasiray cumar nebigeennaanu ku tawasuli jirnay ducay waxaanu ku tawasuli jirnay nebigaaga baryadiisa uu ku baryayo laakiin maanta waxaanu ku tawasulaynaa nebigaaga adeerkii cabbaas ibnu cabdilmutalib wuuna duceeyey waxaan rabaa marka inaan isla aragno in ay soo gashay baab cibaado ah mar hadday noqoto ilaahay in loogu dhowaado waa maxay waa cibaado ilaahay qur'aanka wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wabtaguu ilayhi alwasiila dadka muuminiinta oo alla kaa cabsada dalba ilaahay xaggiisa waxaad ugu dhowaataan wasiilo raadiya oo micnaheedu tahay camal wanaagsan oo saalixa oo ilaahaad ku raalligelisaan sameeya ama magacyadiisa wanaagsanba ku tuuga sida allaba yidhi walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahay e ku tuuga oo ku barya idan wasiilada marka loo leexiyo illaahi maxay noqonaysaa shirk marka ilaahay toos loo baryana waaba cibaadadii la rabay waxaan rabaa marka inaan dhagihiina maqashiiyo shiikh culimmada ugu waaweyn ka mida ah culimmada qabuuriyiinta suufiyada oo ku dhawaaqaya in wasiiladu aanay ahayn khalad nebiguna uu ku tawasuli jiray makhluuqa calayhi salaatu wasalaam oo isagu isku tawasulay oo ay cibaado tahayba laakiin ilaahay in toos loo caabudaaba ay khalad tahay in ilaahay toos loo tuugaayo inay khalad tahay wuu ku dhawaaqaya warka aada u dhegaysta waxay hadda odranayaanoo meelaha la taagan yihiin ilaahay toos ha loo caabudo waa shiikha loo yaqaan saalix meeluu ku nool yaha ma aqaanani laakiin culimmada suufiyada kuwa ugu waaweyn inuu yahay baa la ii sheegay dhagaysta warkiisa waxaan ku been abuuranayna maahan waxay rumaysan yihiin inaan ilaahay toos loo caabudin waa xukunkeedana adinkaan weydiinaya waa kuwa hadda meelaha la taagan ilaahay toos ha loo caabudo ya tawasulka iyo istiqaasada nebi maxamed bay ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam ambiyadii oo dhan bay ka sugnaatay asagaa nebiga ku tawasuli jiray naftiisuu ku tawasulay jaahul ambiyaa buu ku tawasulay saalixiinta agtaada wax kule baan ilaahow kugu su-aalanayaa buu nabigu ohan jiray sala allahu alayhi wasalam waa xadiidta suna waxaa ku soo aroortay masaaniidda mar alla markuu nabigu u kacayo masaajidka inuu saa odhan jiray allaahuma inii asaluka bixaqika wa bixaqi saa'iliina calayka buu nabigu odhan jiray mar alla markuu masaajidka aadayo xadiidu lariirna waad garanaysaa ninkii indhaha lahaa nabigu inuu baray istiqaasada waxaa la yidhahda iyo tawasulka insha allahu markeedaan ka hadli doonaa istiqaasada iyo tawasulka maanta waxay leeyihiin qofki yidhaahdo ilaahu qofka ahlu khayrka waxaan filayaa waa wada maqlayseen mise ku celiya aada u dhegays wuxuu leeyahay waxay meelaha la taagan yihiin ilaahay toosaa loo caabudo istiqaasadu ilaahay kheyrkii in la baryahay nebi maxamed bay ka sugnaatay buuri nebi maxamed baa naftiisa ku tawasulay makhluuqa kalena ku tawasulay markuu masaajidka aadayana oga oran jiray allahuma innii as'aluka bixaqi saa'iliina calayk waana ka jawaabaynaa xadiidkaas hal mara si dambaysta dhegaysta ninkaan hore u maqlaynow waxaa anugu samaystay maaha afkooda ka leeyihiin ilaahay toos in loo caabudaaba khalad bal dhegaysta waa kuwa hadda meelaha la taagan ilaahay toos ha loo caabudo waa kuwa hadda meelaha la taagan ilaahay toos ha loo caabudo af soomaaliga sooma fahmaysa tawasulka iyo istiqaasada nebi maxamed bay ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam ambiyadii oo dhan bay ka sugnaatay asagaa nebiga ku tawasuli jiray naftiisuu ku tawasulay jaahul ambiyaa buu ku tawasulay saalixiinta agtaada wax kule baan ilaahow kugu su-aalanayaa buu nabigu ohan jiray sala allahu calayhi wasalam oo axaadiidta suna waxaa ku soo aroortay masaaniidda mar alla markuu nabigu u kacayo masaajidka inuu saa ohan jiray allaahuma inii as'aluka bixaqika wa bixaqi saa'iliina calayka buu nabigu ohan jiray mar alla markuu masaajidka aadayo xadiidu lariirna waad garanaysaa ninkii indhaha lahaa nabigu inuu baray istiqaasada waxaa la yidhahdiyo tawasulka insha allahu markeedaan ka hadli doonaa warkaasu been abuur maa waa duuban yaha waana yaallaa meel walba saalix baana ku hadlay waana shiikh culammadooda ugu waaweyn ku jira ilaahay haddaan toos loo caabudin see loo caabudayo yaase ka shakisan ilaahay in si kale loo caabudaa inay sax tahay nin maanta caaqili ma jiro ilaa wuu garanayaa kufriga iyo shirkiga ninkaasu ku hadlay intay leeyihiin weliba waa ku wuxuu ku ceebaynayaa dadka ilaahay toos u caabuda ayuu ku ceebaynayaa oo wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaaba arrintan sameeyey oo makhluuq ku tawasulay calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu sheegay asagu masaanidda uu iska yiri laakiin axmed iyo ibn maaja buu ku sugan yahay bukhaari oo ka warramayana waxaa sanadka xadiidkaa ku jira ninka la yidhaahdo naafic alcaqayliy oo munkarulxadiidka iyagoo laakiin munkar iyo daciif iyo mawduuc iyo kala yaqaana suufi waa suufi waxaa danka male leh xadiid baa daciifa mid baa mawduuca mid baa munkara mid baa matruuka waxaa shaqa kuma leh wixii u bogaan waa qaadanaya iyaga shirkigooda isle waafajin kartaan waa qaadanaya kayna u boginna saxiixa ahda waaba ka tegaya bilmasal xadiidkii saxiix muslim ku yaalay ee burayra nebigu weydiiyey gabadha calayhi salaatu wasalaam ayna allah qaalat fi samaa qaala man ana qaalat anta rasuulu llah actiqaa fa inaha muumina waa xadiid saxiix muslim iyo keyr ku yaal alla xaggee buu jiraa xagga samada anigu maxaanahay rasuulka ilaahay halla xoreeye buu yidhi waa mu'minada xadiidka saxiix muslim buu ku yaallaa waa tuureen ibni maaja oo mid ku yaalla oo darajo ahaana munkarulxadiid ah oo ninkii ku jira u yahay naafic alcuqayli oo matruukna uu ku tilmaamayo imaam nasaa waa qaateen maxaa yeelay shirkigooday waafajinaya waxaa marka ku filan caaqilka qofka ilaahay wejigiisa ku xisaabtamaya yowma almacaad isaguba waa yaqaanaa wasiiladu inay cibaado tahay maxaa yeelay hadalka uu yidhi bal kala dhexbax waxay meelaha la taagtaagan yihin ilaahay toosa loo caabudo oo uu ka wado wasiilo yaan loo samaynine toosa loo caabudo ee in wasiilo loo sameeyaa saxa buu ka wadaa idan wasiiladii cibaado waa u yaqaanaa in toos loo caabudu diidaya in si dadban loo caabudo ayuu rabaa oo makhluuq la maro hada almushrik dhanka kale fiiri ijmaacu alculamaa naaqid min nawaaqid islaam islaamnimada looga baxo naaqidka saddexaad man jacala baynahu wa bayna allaahi wasaa'iqu aada u dhegaysta ninkii yeelay isaga iyo alla dhexdooda xiriiriye mid xiriiriyaa xiriiriyaasoo yatawasaluuna ay ku tawasulayaan ilayhi alla xaggiisoo ku tawasulayaan wayas'aluuna bihi shafaacata shafaaca weydiisanayaan kafara ijmaacan warkaa war cad walle maaha kafara ijmaacan culamada muslim isku dhacsan inuu kaafir yahay adinkaan idin weydiinayaa ninka yidhi ilaahay toosiyaan loo caabudo ee si dadban ha loo caabudo magaciisa maxaa la dhahaa ma takfiir baa noqoteen maya waaba sax wey saasaa islaamku yahay ilaahay makhluuq u maray maxaana abujaal ku haysanaa oo cutub binu rabiica ku haysanaa oo weliid bin muqiira ku haysanna oo awlaab ku haysanna maxaa nebiga iyo kuwa iska hor keenay ma ilaahay bay diideen jiritaankiisa maya ma in la caabuday diideen maya in keligii la caabuday diideeno waxay yidhaahdeen laata iyo cusa waanu ilaahay ugu dhowaanayna maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa waxaanu u baryaynaa ilaahay inaanu ugu dhowaano ninkii odaga hadda hadlayana muxuu yidhi ilaahay bay toos in loo caabuday rabaan buu yidhi nacam kuwa raba ilaahay toos in loo caabudaa nabi maxamed bay raacay sala allahu calayh wasalam kuwa raba inuu ilaahay cid loo soo marana yay raaceen abu jahal jazaakum allahu khayra laba islaam ma jirto islaam ilaahay keyrkii la baryo allana ogol yahay iyo islaam alle keliya la baryayo maya halkaa hasaxa ah waa ka dambe qaala subxaanahu wa tacaala wa astajib lakum allahu akbar wa qaala rabbukum rabbigii wuxuu idin oranayaa dadoo idin amraya udcuunii barya astajib lakum waan idinka ajiibayaa nebigayga soo mara miyaa layidhi nebi ibraahim khaliilullahi soo mara miyaa layidhi malakuljibriil ii soo mara miyaa layidhi ee dadkii ugu fiicna haddaan la marayn micneheedu waa maxay ilaahay inuu rabo toos in loo caabudo mushriguna wuxuu yidhi waxay meelaha la taagan yihiin ilaahay toosa loo caabudo oo af soomaali saxiixa ah mar afra dhegaysta war aan isi saaray maa daqiiqadaan idin dhaafayaa si aad u ogaataan muxaadaro dheer uu qabtay ilaahu qofka ahlu khayrka oo khayrka badan fadligiisa waa kuwa hadda meelaha la taagan ilaahay toos ha loo caabudo ya tawasulka iyo istiqaasada nebi maxamed bay ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam ambiyadii oo dhan bay ka sugnaatay asagaa nebiga ku tawasuli jiray naftiisuu ku tawasulay jaahul ambiyaa buu ku tawasulay saalixiinta agtaada wax kule baan ilaahow kugu su'aalanayaa buu nabigu oran jiray sala allahu calayhi wasalam waa xadiidta suna waxaa ku soo aroortay masaaniidda mar alla markuu nabigu u kacayo masaajidka inuu saa ohan jiray allaahuma inii asaluka bixaqika wa bixaqi saa'iliina calayka buu nabigu odhan jiray mar alla markuu masaajidka aadayo xadiidu lariirna waad garanaysaa ninkii indhaha lahaa nabigu inuu baray istiqaasada waxaa la yidhahdiyo tawasulka insha allahu markeedaan ka hadli doonaa istiqaasada iyo tawasulka maanta waxay leeyihiin qofka yidhaahdo waa kuwa hadda meelaha la taagan ilaahay toos ha loo caabudo ya tawasulka iyo muxaadaradaasoo dheer ka raadiya marka istiudiyooyada tawasul baa la yidhaahdaa waxaana ka hadlaya shiikhooda sheekh faalax wuxuuna leeyahay ilaah in toos loo caabudo sax maaha annaguna waxaan leenahay ilaah in toos loo caabudaa sax ah in si dadban loo caabudo cid loo maraana waa diinta gaalada iyo mushrikiinta abujahal iyo abulahab baan ilaahay toos in loo caabudo diiday mushrikiintii hore o dhan baa diiday in ilaahay toos loo caabudo annaguna toos baan u caabudaynaa waxaan dadka ugu yeeray waxaas waa diintii shirkiga ahayd ee nabigu la dagaalamay ninkii xujo haysto ninkana xadiidka uu keensaday waa munkar darajo ahaan waa munkar waa mawduuc waxa weeye waa matruub sida nasaa'i bukhaariba sheegaya maadaama naafic alcaqiidiy uu ku jiro sanadki ninkii daliil hayo oo wasiiradu in makhluuq la maraa waa diin dhahayo bannaanka soo istaag sheegoo waxaad tidhahdaa daliilkaasaan haysta maya maya ka dhaho waxaad qirtaa inay baadi tahay baadi ha ahaatee waa baadi noocee ah inay gaalnimo tahay kuwa ku dhaqmaya maxay yihin marka mushrikiinka faraawe kuwa rumaysan ilaahay makhluuq in loogu dhowaado loogu tawasulo wax loo gowraco qabuurahooda la baryo awliyada loo yeerto diintii nebi maxamed marnaba maaha calayhi salaatu wasalaam waa ka dagaalamayna dadkeennagii bay naaru u wadaan ma ku fiirsanayna maya qaraabadiiyo sokeeyihii baa lagu diray oo waxay moodayaan marka tawxiidka loo sheego warwarka wahaabiyada iga dhaafuu ku dhihi warwar wahaabiya war faarax maaha ilaahay toosu caabud keligiina caabud ma war wahaabiba mase warkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam war shaksi leeyahay maaha urur ma leh madhab ma leh cid kale ma leh ilaahay toosa loo caabudo waa qur'aankii nabi maxamed alla la soo diray qaala subxaanahu wa tacaala waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa inii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaanii haddii addoommadeedii addoommadaydu ikaa weydiiyaan nebiyow waxaa ku tiraahda anigu waa dhawahay waxaan ku tiraahdaaba kuma jirta aayadda qul kuma jirto fa inii qariib ba alla hore ka yidhi ujiibu dacwata daaci idaa dacaanii waan ajiibaa midka ibaryaya markuu ibaryaya waan ajiibaa halaag baa ummadda lagu sii wadaa diin baa waxaa looga dhigay qaala sheekh sheekh baa la baryayaa dhintay waa lagu tawaafayaa dadkiibaa aabbayaal iyo awowayaal fara badan baa lagu lumiyey weliba qaar baa isla quman oo meeshii ku dhegan waxaa looga saari karna wax kale ma ahan inaan dacwada oogno faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur ma aamusayno marka sida murjiada xaqiiqna ma qarinayno sida kuwa maalinoota la ii sheego la yidhi masaajid baa tawxiid laga bilaabaya dadku kala qaybinayaa naga daaya ah, muqdisho masaajid ku yaal tawxiid ah, laga bilaabo culammadii baa tashatay nin baa ku adkaysta wuxuu yidhi kitaab tawxiid baan bilaabaynaa fiqi baan akrinaa siirada waa akrinaa kutubta kale waa akrinaa oo luqawadiiyo balaaqada ah waxaan akrinaynaa tawxiid u kaadi baa le dadka ha nagu diro yaa dadkaa kala jabaya iska hor imaanaya waxaasma dacwa dad baa iska hor imaanaya dadkaa nagu caroonaya miyaa diin ah ilaahay baan idinku dhaariyey nabi maxamedse calayhi salaatu wasalaam ma dad wejigoodu fiirinayay daacigii ilaahay soo dira weeye mase weji raxmaan allah wejigiisa subxaana wa tacaala dadkoo colaadinayo xaqa u sheegi jiray bal waxay odhan jireen innaa tatayarnaa bikum waanu idin baasaysannay waa idin sharaysanay naga taga hoog alla ku ride saasay muwaxidiinta u dhici jireen loogama aamusi jirin naftooday laynayeen lagama aamusi jirin waa xabisayeen lagama aamusi jirin dacwadu waa socotay qaar bay qaxiyeen qaar baa la gubay waad garanaysaan khabaab ibnu caraf waa la gubay loogama harin dacwadu tawxiid ma maanta adoo mikrofoonna helay baraha bulshada waxa la yidhaahdo internetyada adduunka harqiyeen qolkaaga adoo ku jira tawxiidka xashi sharixi kartaa gurigaaga adoo fadhiya oo meelaad joogtay oo uusan ogeyn baad kartaa waa shirki waa kufri ka jira ka carada oo laga yaaba malaayiin qof inay daawato ninkii maanta tawxiid diida in la caddeeyo ay goorma ogolaanaya maya isagaa cadow tawxiid u ah maxaa yeelay dadku kala qaybinayaa wuxuu ka wadaa dad ahlu shirkiya jiro tawxiidka aan oggolayne kuwaasaan sabaansamaynaa dadkaasu inay caroodaan baanu ka baqaynaa intaanay taasu dhicin oo dadkaasi aanay naga hor iman oo dacwadii iyo culimmadii aan la aafayn xikmaan adeegsanaynaa xikmaddaasna waa xikmad fiican akhafu dararayn baa la dhahaa laba dhib hadday ku yimaadaan kan fudud baa la qaataa intii dadku nagu kici lahaayeen meesheennaan kalaan wadayna salaadda iyo soonka kuma weelno markaasuu ninkii toban sano ag fadhiya ilaah u shariig yeelayo hal maalina tawxiid uma sheegay maalintii dambe le odaygii waa dhinta halkan kaa fadhin jiray oo kitaabka safiina baalka dhegaysan jiray dhegaysan jiray kutubta fiqigaa dhegaysan jiray ma dhinta ha ah, maasha allah ala soo xaraynaya waa og yahay ninkaan ahlu shirki inuu ahaa markaasuu le walaalkiin ilaahay u barya allah inuu cafiyo subxaanahu watacaala nabigu wuxuu yidhi afartan ama konton qof qofkay ku tukato oo muslimiina waa la cafinaya safka u badiya budhi waana ahlu shirki wooyi kaain kaainkaas biil odagaa noloshiina waa ku siray dadkii noolaana kan dhintay buu kusii siraya wayaa shirki ma ilaah baa cafinaya maya markuu noolaa muxuu ku sheegi waay wuxuu ka baqo odagaan intu caroodo inuu masaajid ka cararo inuu masaajid ka cararay inaad u aamusto oo uu shirki ku dhintay kee daran aada u fiiriya masalada ila dareema sida dadka qaar kilkisha xaqiiqda u geliyeen dad kale u babinayaan been ugu badinayaan waa caddaynaynaa marka wasiila ilaa ay banaanka la soo istaageen qabuuriyiintii waayo hore xoogaaba la xishoon jireen hadda waa arkay internetku soo fariisanaya qabribu dul fadhiyo shiiru yuusuf maba qarsanayaba amase waa kan de mikrofoonada soo fariista dhahaya meelahay la taagan yihiin ilaahay toosa loo caabay shirkigiia xoroobay awoodnaaba xishood aan lahayn maxaa yeelay muxuu la gabadaa oo la xishoodaa wax hortaagan oo la dagaalamayaba ma leh indhaha annagaa faraha ka gelinayna mushrikiinta annagaa u taagan insha allah inkasta nin walba muwaxida ah, oo rumaysan laa macbuuda bixaqin ila allah waa inuu masaladaa u istaago inta aad ka kari karta haba yaraatee inaad tawxiidka sare mariso shirkigana dullayso intaad ka kari karto yeel ilaahay ugu dhowo haba yaraataa hadday rabto ilaahu may ahaata keliya qol guriguu degaya mid mushrig inaad ku agdaarto cajalad tawxiida adoo wax meesha taleefon ku hadlay iska dhigaya ilaahay lama maryi karo kayrkii mushrig intaa maqashay kik wadnaha ku dhufo intaas waa dadaal makhaayid soo fariiso adoo tawxiidku kuu daaran yahay goob shaaha dalbo yaa ku dhigi kara mobeelkaaga deni afartan oday saa kuusoo fiigo umm maxaa yimid ah, tawxiid baa yimid ama gubo ama carab waa inta ugu yarood gudan karta wey gudka dacwada shirkiga ha lala dhuunto meesha bannaankana la istaagi laha ha la dhuuntaan mushrikiinta ilaa hadda ay xoroobeen oo ay gaareen say doonaan inay u hadlaan maxaa yeelay taageero weyn bay haystaan oo dhan walba ayay haystaan annaguna taageerada ilaahay baan ku xisaabtamaynaa subxaana wa tacaala alwaaxid ilaxad alwaaxid ilaxad laba islaam ma jirto caaqilkow caaqilkow ilaahay u toobadkeen hal islaam weeye hal ilaahay baa la baryayaa hal waddaa lagu baryayaa hal islaam bes ilaahayna ma ogola makhluuq in loo maro malag walaa nebi walaa weli war cad weeye oon dhexda la dhigin booska jiilaana ay wasiilada ka dhigteen ama sheekh yuusuf ay ka dhigteen ama sheekh uways ay ka dhigteen ama muhalhal ay ka dhigteen hadday laata iyo cuso ka dhigan lahaayeen maxaan dhihi lahay laatin cusaa marya ilahay ugu dhawaadaa kaafir bilaahi haraankaga dhufan lahay laatin iyo cusaa waa baranay inay yihiin shirki laakiin jiilaani weyso la baryahay islaamnimo saas miya oo isku mid shirki waa shirki wasiila ligayr illaahi waa shirki tii sharciga ahayd oo ilaahay raaliga ka aha waa tee marka waa midii nebi maxamed uu ammaanay ilaahayna ammaanay subxaanahu wa tacaala camalkaaga saalixa ilaahay ugu dhowow camal wanaagsan la imow ilaah weliba camalkaaga ku qori oo aslaaid camalkaasu waa camal ilaahay raalli ka yahay ilaahu maalintaas camalkaa aan sameeyey darta haddaan u sameeyey ilaahu iga aqbal ama waxaas ii yeel waxaad ku tawasushay camal saalixa oo ilaahay raalli ka yahay ama asmaa illaahi alxusnaa ilaahay asmaa'iisa sifaatkiisa ku tuub yaa qawiyun yaa casiiz yaa daljalaali waalikraam yaa arxam araaximiin yaa rabu alcarshi alcadiim yaa allah maxaa ka fiican intaan awliya allah jiilaan iyo uweysaw dhihi laha wayba hadda ilaahay ima maqla miyaa ima arka miyaa xaaladayda ma oga miyaa ima yani waxaan rabay ima samayn kara miyaa yaa looga baahan yahay in ilaahay loo maro subxaana wa tacaala kalaa wallaahi toos baanu u baryaynaa shiikh u mari mayno weli u mari nebi u mari mayno calaa tuul waxaan leenahay yaa rabbi akifnii yaa rabbi irxamnii yaa rabbi ikfirlii yaa allah cala tuul yaa ilaahay kaaxiga ood u maraysaa yaase alla kuu diray oo ku yidhi soo mar waxaan ku soo gebagabaynayaa xadiidkii bukhaari ku sugnaa oo bilowgii aan ku bilaabay qisada kelimadeenaan ku bilaabay ee saxiix bukhaari ku yaalay cumar bn alkhadaab sanadkii abaarta markii la gaaray caamu ramaada muxuu nebiga adeerkii u yidhi noo ducee oo nebiga dhiidii u dhihi waaye nebi allow adaanu kugu tawasulaynaa meel u dhow mimbarka cumar buu ku aasaya nebiga labaatan tallaabo ma jiro mimbarka gurigii nebiga lagu aasaya caaisha masaajidkana waagaa lama waasicin muxuu nebiga ugu yeedhan waay haddii wasiilada nebiga oo dhintay ay bannaan tahay saxaabada nabigu waa cabqariyiin wey tawxiidkay fahamsan yihin islaamkay fahamsan yihin markaasuu wuxuu yidhi allaahuma inaa natawasalu binabiyi kunaa natawasalu binabiyika bal aada fiiriya ilaah waxaanu kugu tawasuli jirnay oo aanu ducadiisa yacni aaminsan jirnay nebigaaga markuu noolaa waalaanu natawasalu ilayka bicami nabiyika haddana waxaanu ku tawasulaynaa oo noo kaa baryaya oo noo ducaynaya nebigaaga adeerkiis markaasuu yahay cabbaas qum wadcu qum istaag oo ducee istaag oo ducee qum wadcu istaag oo ducee markaasuu istaagay waa duceeyey cabbaas ibnu cabdilmutalib dabeedna ilaahay subxaana wa tacaala roob u keenay barwaaqu keenay abaartii waa laga baxay idan wasiilada sharciga waa kaawe asxaabtu nebigu meeshay mareen baana xaqa ah. markuu nebigu ka hadlayay firqada naajiyada badbaadaysa toddobaatan iyo saddexda firiq midda badbaadaysa wuxuu yidhi aladiina hum calaa maa ana calayhi wa xadiidkii tawaaturkaa wada garanaysaan aniga iyo asxaabtaydu waxaanu ku dul sugannahay kuwa ku sugan baa liibaanay oo badbaadaya kuwaasa ah firqatu naajiya kuwaasuu ilaahay bay toos u baryaan keligiisay toos u magan galaan keligiisay issujuudaan keligiisay baryaan keligiisay yani u rukuucaan keligii bay u hogaansamaan shareecadiis keligii wataa diintii nabi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam laakiin shirki soo jireena oo laga yaabo qaarkeen qaraaba iyo sokeeyo inay ka buuxaan oo culamo badan ay siijiidayso shirkiga codka luqadda carabiga ku macaanaynaysaa ma aragnay markaasaa laga yaabaa inaan u qaadanno wallah waxa weeye laakiin arrin gaalnimo gaaraysa oo shirkii kufri gaaraysa ma laakiin ma fiicna waa iska bidic maya maya bidic waa ka weynka arrintu ilaah kalaa loo yeertan aan la makhluuq baa ilaah laga dhigtay oo la beriyo dhibaatada loo sheegtay oo la magan galoo loo gowracay oo la yidhi sheekh hebelo waxaasaanu kaa rabnaa rabbigaa baanu kugu tawasulaynaa wallaahi way caddahay diinta abujahallaka abujahl ma dhihi jirin sanam yow laata iyo cusow adaan wax kaa rabaa irsaaqadiisii maalisii awlaadiisii ma dhihi jirin ee wuxuu dhihi jiray waxaanu ugu dhowaanaynaa ilaahay haaulaa'i shufacaa'una cinda allah asnaamtani ilaahay agtiisa nooga shafeeca qaadiya kana muxuu odhanayaa qabrigu iyo awliyadu ilaahay agtiisa nooga shafeeca qaadaysa aanu degdegna tawxiidka iyo gelintiisa aan ku mintidna burburinta shirkiga haddaan sidaa la helin fursadda mushrikiintu aad bay u ballaaranta dhaqaalo badanna hadda waa heleen iiraan iyo shiico badanna way garab istaageen ducaadoodana aad bay u bateen markaasay weliba mashaariq alaabda u maqaaribaha ka dhawaaqayaan qalab interneetyo casrigana waa haystaan laakiin qalabka iyagu ceebaynaya iyagoo xaqiiqooda bannaanka soo dhigaya soomaydaan arag midna ayaq waxaan soo rarnay kacbadii baan keennay dhulsamareed kacbadii ayaa la soo raray oo dhinsamaree baa la keenay oo ma loo soo xajinayaaba baa sheekh haa dhinsamaree baa loo soo xajinayaa masaajidka raqayla la yidhaha xaramkoodii hadda waxaa ka qabsaday qoladii muqdishaa qabsatay meeshee loo soo raray kacbada waa laga qabsaday idan marka maa qaadana huurshayna u rari doonaa iyo meesha sheekhiisu ku aasnaa khiyaariga noocaasa intee la egi dad baa arkaya on radinayn waxaa kuu soo haray xaafadihida dhex taalla raadiyayaal baa u furan raadigiibaa guriga habartii ka maqlaysaa odagii maqlaya shirkigibaa loogu wadaa loo macaanaynaya shiikhaa wuxuu soo maray shiikh kale u yimid ijaasuu ka qaatay dhabarku ka baaxay waa barakeeyey habeenkiibuu ku riyooday manaan baa lagu tusay isagoo jannada saa u dhex dabaalanaya ninkii qaadiriyo ninkaasaa quud janno helay kaasi habartii oyeysa mushrikan wuxuu macaanaynayaa waa shirki waxuu naarta u wadaana waa hooyada iyo abirinta iyo eejada iyo walaasha wax lagu daawadaa hawsha ma maraysa in dacweyn faraha laga geliyo meelkan loogu galo oo la yidhahdo shirkiga jooji baatilka jooji dabeedna qaar badan ayaga ka mid a ah toobad keenay kadalika kunnaa min qabl saasaan ilahay kheyrkii u baryaynay waa hanuunnay ilaahay baana hanuuniyey iyagana hanuun la rabnaa laakiin laba islaam ma jiraan hadhihi kana waa muslim kaasna waa muslim waa been kale ninkaan gaalaysiin mushrigana isagaa gaal ah waa naaqibka saddexaad islaam man lam yukafir ilmushrikiina ow shaka fii kufrihim ow saxaxa madhabahum kafar ijmaacan kafara ijmaacan allahu akbar walilaahi alxamd cadayn islaamkaan cadaynayna nuurka islaamka ee baxaya ee dad badan ay fahmayaan waxaa laga yaabaa qaar inay yimaen waxba yuusan hadlin hadduu doono laakiin been dhexdiisa qalbigiisa ka guuxaysa baa maanta ka baxaysa intaasaa guul ah inuu isleeyaha laga yaaba ma laga yaaba shiikhii hebel aa dhintay waagii ee awliyada ka ku tawasuli weli inuu ahaa ma laga yaaba markuu ogaado shiikhii mushrik weyn oo geesa waaweyn inuu ahaa oo dadka lumiyey uu leey yaa waddadaadao inakaas aygu dilin waa kaa leexday ah, hanuun baa u siyaada sa cidna u sheegin yaa laga yaabaa meesha asagoo ka baxo marka horena uu soo galay isagoo ahlu shirkiga qaar baa laga yaaba inay ka dhagaysanayaan makhaayadaha iyo dukaamada hortooda ah, ninkii ahlu tawxiid ahaana baraf baa ku maraya iyo qabow kii ahlu shirki ah laakiin laga yaabo inuu ka shakisan yahayna inuu maalin walba waxbaa ka go-ayo shirkiga waxaa soo go-aya baraf dhalaalaya iyo weliba yaa arkay qayb baa ruqdhi cabaar baa biyo kale qayb kalaa ruqdhi maalinta dambena nadiifuu noqonay waa jaraynaa kaas waxaan ka jaraynaa haa ah, shirkiga dhex fadhiga midna shirkigiisuu ku dhegalayo makiiba haa balaayo allah ku rido iska taageen iska habaartanba weligaaba balaayo alla wuxuu ku ridaya mushrikiinta indhahla ee xaqa diidan waa la ii sheegay maalin dhawata hargabay u dhaxay inay yidhaahdeen caloosha inta weynaatay laba maalmood baan casharka bixin waaya iyagaa ku sheekaysanaya maqaadaha laga sheekay inta calooshii fakatay oo sankii dhiig ka yimid oo dhagihii dhiig ka bareel gurigu ma soo noqon doon hasugina kaas hasugina way kalaa saaxiibaya allahu akbar wallahi tawxiidka waa cadaynayna maalintii xabsigana saasa u bishaaraysteen hal maalna hargabdhacana saasa u bishaaraysteena haddii alla oofsada ka warrama ma ka adkaanayaan ahlu tawxiidka maya mar walba ilaahay rijaal buu keenaya tawxiidku ma qofku ku xihan yahy ma labuu ku xihan yahy ma ummadbuu ku xihan allah baa iska leh rijaal buu mar walba keenaya laakiin ilaahay baan kula ballamaya intaan noolahay inaan shirki iyo mushrikiin la dagaalamo allahu akbar allahu akbar adinkana ballantaa meela gasha shirki inaad la dagaashaan af iyo aadin diyaar allahu akbar wallahu calaa maa naquulu wakiil wajazaakum allahu khayra wallahu subxaanahu watacaala aclam أطفالنا أحبابنا يا نسل خير أمتي يا أمة القرآن